رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wausalii wausalimu cala nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat lanwaar iyo siradii nebiga sala allahu calayh wasalam waxay noogu soo dambaysay rasuulka sal alla calah wasalam oo dhashay kadibna radaac iyo waxa ay nuugmadu u aqoon jireen carabta sida canuga marka uu magaalada ku dhasho in loo raadiyo hooyooyin baadiyaha deggan oo markaa wax muujiya waxaan soo tilmaannay dumarkii markii ay soo galeen sida dhaqanka carabtu ahayd iyagoo raadinaya inna ay muujiyeen naag walba oo nebiga loo bandhigo oo ay maqasho waa agoon oo aabbihii waa dhintay way ka cararaysay gabarh xaliima la yidhaahdo xalim sacadiya ayaa mar allaala markii weysay canug ay qaadato iyo isaga nasiibsatay gabadhaa ayada ah way soo wadatay oo nebigii ayay iska soo qaadatay waxaan qaadanaynaa caawana barakaat fii beyti radaaca barakooyinkii laga dhex arkay ama laga dhex helay gurigii radaaca gurigii nebiga lagu muujinayey sala allahu calayhi wasalam maxaa barako ah maxaa wanaagyo ah maxaa laga helay taasaan qaadanaynaa oo marka aanu gelaynaa caawa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala marka waa barakaat iyo barakooyinkii fii beyti radaaca radaacadii iyo nuubnadii gurigii nebiga lagu nuujinayey ayaa loola jeedaa waqad darrat waxaa ku badatay ama ku soo qubmatay albarakaati barakooyinkii calaa ahli haada albeyti beydkan ee kan ah ehelkii lahaa barakaa korkooda ku soo darartay muddata wujuudihi muddadii uu joogay sala allahu calayhi wasalam waa rasuulkee baynahum dhexdooda wa mimaa ruwiya wixii laga wariyey min haadihi albarakaat barakooyinka ayaga ah waxaa ka mid ah ana xaliimata xaliimo waa xaliima sacdiye lammaa jaa'ad markii ay timid ilaa makata maka kaanad waxay ahayd baa la layidhi maka kaanat alayaam maalmuhu waxay ahaayeen ayaama aljadbi maalmo abaareed iyo waqaxtin maalmo roob la'aan roobna ma jirin abaar abaarba'anna way jirtay wa kaanat macahaa xaliimo waxaa micigeeda ahaa oo la socday wa kaanad waxaa ahaa macahaa micigeeda oo ay wadatay ataan dameer dhadigeed dameer naag ah waana la diidaa hadallada dameer naag iyo lo nin iyo lo naag iyo reer iyo xoololada hadday kuga maqlaan baa la yidhi ay ku kala goynayaan marka dameer naag waxaa la dhaho ma naqaane marka cafwan baan leenahay ataanu dameer dhegrigeed kaanad ahayd abطa'a daabatin daabad ayay ahayd midda ugu baahid badan daabad aan soconayn bay ahayd fi rakbi safarka daabad midda u gaabin badan xagga safarka mashiyan xagga socodka liajli dacfin tabardarro darteed iyo walhizaala caafanimo darteed waayo xilli abaareed waayo dameer caata ah haddana daciif ah buu ahaa wa kaanat macahaa xaliimo micigeeda waxaa kaloo ahaa naaqatun hal laa tadurru aan dhibcinaynin ama aan dararinaynin biqadratin min labanin dhibic caana ah wa kaanad lahaa waxaa kaloo u sugnaa xaliimo oo ay wadatay waladun ilmo sagiirun oo yar tabkii oynahaya wayasrakhu khaylinahaya tuula alleyli habeenkii oo dhan liajli iljuuci baahi daraaddeed laa yanaamu ma hordahayo walaa yatruku abawayhi hooyo iyo aabbana uga tegi maayo yanaamaani say markaa u seexdaan <clears throat> hadduu iska seexan lahaa hooyo iyo aabbana way jiifan lahaayeen canug baahi meeshaan la oynaayo waaw waaw leh hooyo iyo aabba inay seexdaan ma suuragelayso marka asagiina ma hurdaayo hooyo iyo aabbana uga tegi maayo say markaa u seexdaan ama ay u hurdaan falammaa goortii jaa'ad ay timid xaliimata xaliimo binnebiyi nebiga ay la timid sala allahu calayhi wasalam ilaa raxlihaa meeshii ay deganayd maka markay soo gashay wax soo raaraadiyeen ilmo rasuulkiina ay soo qaadatay markii ay ula timid raxligii meeshii ay degganayd oo wadacatu ay saartay dhigtay fii xijiriha dhabteeda aqbala calayhi waxaaba nebiga dushiisa soo qaabilay fadiyaahaa naasaheeda ka soo qubtoo nebiga xaggiisa soo aaday bimaa shaa'a wax allaala wixii uu doonay oo min laba caana ah allahu akbar wax badan oo caano ah baa u soo aaday xaggiisa fa shariba waa caday rasuulka xataa rawiya ilaa uu dhergay wa shariba macahu waxaa kaloo la jirkiisa la caday caanaha barakada leh ane macahu ibnaha wiilkeedii alsaqiiru ee yaraa xataa rawiya ilaa uu dhergay asagana uma kadibna naamaa way hurdeen kii laga seexan waayey ee caawo dhan ooylaayeyna markuu caanihii cabay asagana wuu dhargay waana hordeen nebiga iyo kii yaraaba wa qaama zawjuha xaliime ninkeeda wuxuu u istaagay ila naaqati hashii xaggeeda ilaa hal caataa ahoo ayaduna eber ahoo dhibicaan aan lahayn bay ahayd fa wajadahaa wuxuu helay xaafilan ayadoo buuxda bilabani caana markaa ka buuxda ayadoo candhooyinkeedu ay bararan yihiinoo caano ay ka buuxaan xalaba minhaa wuxuu ka soo lisay man maa shay intahayaa ay gaareen bishurbihi cabitaankiisa riyan iyo washibcan hashii eberka ahaydoo dhibi caano aan lahayn markuu odaygii istaagay ee uu soo lisay maabuu ka soo lisay intahayaa gaarsiisay bishurbihi cabitaankiisa riyan okanaan waa dherag xagga biyaha ah ama caanaha wa shabican iyo dherag shabicana waa dheraga xagga raashinka markaa ah uma kadibna baataa way baryeen bikhayri laylatin habeentan u khayr badan ayay markaa baryeen walammaa kharajaa markii ay soo baxeen raajiciina ayagoo u soo noqonhaya ilaa baadiyati bani sacdi reer beni sacdi waa meeshii ay deganaayeen baadiyaheeda markay u soo noqdeen rakibad way kortay xaliima tilka alataama dameertaa ayada ah dameertii dhadigeed oo ay wadatay bay soo raacday wa xamalad waxay ugu soo xambaartay macaha micigeeda annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam rasuulkiina way soo kaxaysatay weliba canug yaroo nebi ma noqonin fa asracat waxay la soo dheeraysay al ataama dameertii dhadigeed dameertiina ee dhadiga ahaydna waa dameertiiye aydina way la soo carartay oo way soo orodiisay xataa qatacad ilaa ay jartay ama ay goysay biragbi safarkii oo dhan dadkii iyo naagihii dameeraha fiicfiican watay oo soo dhaafay intay ka daba timid bay dhaaftay macnaha xataa intii macnaha qatacad ay goysayay jartay oo ay orod ku dhaaftay biragbi safarkii walam yastadic ma uusan awoodin luxuuqaha qabashadeeda ama haleelkeeda in la haleelo shay-un shay oo min alxumuri dameeraha ka mid ah hal dameer oo dameertaa gaarta ayaa la waayey walammaa goortii qadima ay soo galeen fii diyaarihima diyaartoodu markay soo galeen waa diyaara bani sacdi wa kaana wuxuu ahaa dhulka ajadaba illaahi dhulka ilaahay kan ugu abaar badan buu ahaa kaanad khanamuhuma arigoodana wuxuu ahaa taruuxu mid carawda oo ku soo galab carawdo soo noqota calayhimaa korkooda waclimsacdiyinkeeda shiraacan ayagoo dharagsan mumtali'atan qawaasiri kelyahoodu ay markaa buuxaan bilcalafi daaq ka buuxa xaggee la geeyey ilahay baa garanaya subxana watacaala maxay soo cuneen ilahay baa yaqaanaa waa barakada guriga nebiga uu yimid sal alla caleh wasalam asagoo ili canug yar ah asagoo canug yariis ah dhulkoo dhan waa abaar ariga mar allaala marka lasii kaxeeye lawadee la geeyo wuu soo noqonayaa wuu soo caraawayaa wuu soo mtaqaanaa caraawaa oo asagoo dharagsanoo khawaasirihiisii keliyihiisa bilcalafi cunto iyo raashin ka buuxa wamamtali'at alduruuci cadhooyinkiisii naasihiisina ay buuxaan bilabani caano ay markaa ka buuxaan fa kaanaa waxay ahaayeen yaxlibaani kuwa maala wa yashrabaani cabaa wamaa yaxlubu insaanun qofna kama maali jirin oo kama lisi jirin xoolihiisa qadratu laban dhibic caana ah dhibic caana ah neef lahaana markaa ma jirin falam yazaalaa kama aysan zuulin xaliime iyo ninkeeda yacrifaani inay garanayaan oo ay aqoonsanayaan oo ay gartaan min allaahi ilaahay xaggiisa inay ka timid arrintaa alziyaadata ziyaada iyo walkhayra khayrba waxay isla markii garteen arrintan inay tahay ziyaada iyo khayr xagga ilaahay ka yimid xata iktamalad ilaa ay u buuxsantay nebiga muddatu radaaca muddadii nuugmada muddadii radaaca iyo naaska la siin lahaa baa u dhammaatoo labadii sano ahayd wamadad waxaa tagtay oo dhammaatay sanataani labadii sano fafadanatu way ka goysay xaliimana xaliima naaskii bay markaa ka goysay ilaa laba sano ayaa la nuujiyaa ilmaha labadii sano ee carruurta la nuujinaayeyna way markaa u dhammaatay mar allaala markay u dhammaatayna xaliimo way ka goysay macnaha naaskii bay markaa ka goysay naaskii bay markaa ka goysay waqad ishtadda asagoo xoogaystay ama adkaaday oo waqawiya uu xoogaystay rasuulka fii haadihi alfatrati muddadaa ayada ah muddadaa labada sane ee caanaha la siinaayey xaliimo ay muujinaysay waa kagtay rasuulka baqaa'u annabiy ku haritaankiisii joogitaanka nebiga sala allahu calayhi wasalam uu sii joogay fii bani sacad bacda radaaca radaacadii kadib labadii sano markay u dhammaatay kadib xaliimaa jeclaysatay inaysan celinin waayo canug caadiya ma aha waxay ku aragtay karaamo aad iyo aad u weyn oo aan dadka kale lahayn saa darteed waxay ku dadaashay inuu gurigeeda sii joogo rasuulkuna way ku guulaysatay oo way u suuro gashay wa kaanad xaliimata xaliima waxay ahayd ta'ti mid ula timaadoo u keenta bilnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa ummihi hooyadii bay markaa u keeni jirtay hooyadii mid ula timaado oo u keentay ahayd rasuulka iyo usratu iyo wa usratihi usradiisa kulla sanatin sanad ee macnaha kulla sanatin sanad walba ama kulla sittati ashhurin lixdii bilood oo kastaba way u keeni jirtay lix bilood oo kasta way u keeni jirtay uma kadibna tarjicu way la noqonaysay bihi asaga ilaa baadiyatiha baadiyaheeda oo fii bani sacad ay markaa ula noqon jirtay falama iktamalad markay u buuxsantay nebiga muddatu radaaca muddadii mudmada oo fatamatu ay ka goysay naaskii oo wajaa'ad bihi ay ula timid xaliima rasuulka ilaa ummihi hooyadii xarasad waxay ku dadaashay haddana calaa baqaa'ihi inuu la sii joogo baaqi inuu kula sii ahaada agteeda sala allahu calayhi wasalam inuu baaqi ku noqdo cindaha agteeda limaa ra'ad wixii ay ku aragtay darteed oo min albarakati waalkhayr baraka iyo khayr markaa ah fatalabad waxay ka codsatay min ummi اlnabiy nebiga hooyadii sala allahu calayh wasalam an tatrukahu inay uga tagto cindahaa agteeda aaminay ka yar ii dhaaf bay tidhi cindahaa agteeda xataa yaqluda ilaa uu ka kanaado ilaa uu ka xoogaysto xididihiisa iyo xidmihiisii lafihiisu ay markaa adkaadaan fa innahaa maxaa yeelay bay tidhi takhaafu calayhi waxaan uga cabsanayaa korkiisa waraa'a maka maka cudurkeeda cudurrada maka ayaan uga baqayaaye ii dhaaf baytinha tirna ila joogeen faradiyad raalli bay ku noqotay oo way ku qanacday ummahu sala allahu calayhi wasalam nebiga hooyadiina bidaalika arrinta inay bal xaliimo iska sii wadato markay labadii sano u dhammaatay kadibna agteeda uu sii joogo warajacad way la soo noqotay bihi rasuulka xaliimatu xaliimo ilaa beytiha gurigeeday ula soo noqotay mustabshiratan xaal ay tahay tii bishaaraysanaysaa masruuratan aadna markaa u faraxsan aadna ay ugu faraxsan tahay wabaqiya alnebiyu nebiguna wuxuu baaqi ku noqday sala allahu calayhi wasalam uu sii joogay cindahaa xaliimo agteeda bacda daalika markaa kadib naxwa sanatayn laba sano oo kale markii hore labuu ahaa haddana laba kale ayuu markaas sii joogay uma kabacdi waqacad waxaa dhacday xaadiatun dhacdo hariibatun oo yaab leh arrin aad iyo aad loola yaabo ayaa dhacday maxaa dhacay axdaad keentay khawfan cabsi ku keentoo ku abuurtay ama u soo siyaadisay fii xaliimata xaliimo wa ninkeeda xaliime iyo zawjkeeda dhacdo aad iyo aad murug iyo cabsi ku soo korsiisay ayaa dhacday xataa radaa ilaa ay celiyeen annabiyu nebiga sal allahu calayh wasalam ilaa ummihi hooyadii wa tilka alxaadifatu dhacdadaana hiya shaqu sadrihi waa bilaacii iyo jeexii la kala jeexay nebiga laabtiisa sal allah calayh wasalam wa ilaykum qaata wa ilaykum hooda wailaykum aan idin siiyo bayaana daalika arrintaa caddaynteeda wailaykum wakhuduu kaalaya dhacdadaa sababtay ku timid iyo sida ay ahayd daawada oo ama dhegaysta waayo macnaha shaqu sabri dilaaci laabta la dilaaciyey qaala anas ibni maalig wuxuu yidhi radia allaahu canhu ina rasuul allahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ataahu jibriil jibriil ayaa u yimid wahwa asagoo yalcabu ciyaarahaya maca alkhilmaan ilma yaryaraa asagoo la ciyaaraya fa akhadahu jibriil low rasuulkuu qabtay fasaracahu wuu legday waa legday oo dhulka ayuu dhigay fashaqa wuu dilaaciyey can qalbihi qalbigiisa waa wadnahee faistakhraja alqalba qalbigii ama wadnihii buu soo saaray bannaankuu u soo bixiyey faistakhraja minhu calaqatan xinjir buu ka soo dhex bixiyey qalbigii dhexdiisa faqaala wuxuu yidhi haadaa xadu shaytaani minka kani waa nasiibkii shaytaanka uu kugu lahaa waa laga tuuray uma kabacdi ghasalahu wuxuu ku dhaqay fii qastin baaf oo min dahabin dahab ah bimaa'i zamzama biyaha zamzamka ayuu ku dhaqay uma intaa kadibna laamahu ay dammahu wa jamacahu waa isku tolay haddana oo macnaha waa ku damay oo macnahaas intaa kadibna la'amahu uma la'amahu buu fasirayaa ay dammahu wa jamacahu uma kabacdi acaadahu fii makaanihi meeshiisuu markaa ku celiyey halkiisii ayuu markaa ku celiyey wajaa'a waxaa yimid alkhilmaan ilmihii yaryara yascawna ayagoo u soo orday oo u soo cararaya ilaa ummihi hooyadii hooyadii dhashay ma ahee yacni di'rahu wayar murdaca waa naagtii wax nuujisay di'radiisii ayay u yimideen waa di'rahu waa naagta wax nuujisaa ayaa la yidhaahdaa waa naagta murdicadee xaalinay ula jeedaa faqaaluu waxay dhaheen ina muxammadan qad qutil muxamed waa la dilay muxamed waa la dilay faistaqbaluuhu way soo qaabileen wa xaliima sacdiye iyo ninkeeda wahwa rasuulkoo muntaqicu lown ay mutaghayiru lown midabkiisuu doorsoon yahay ilaa camaliya lagu sameeyey asagoo camaliyo markaa lagu sameeyey midabkiisuna doorsoon yahay ayay markaa soo qaabileen qaala anas wuxuu yidhi waqad kuntu waxaan ahaa oon ahaan jiray araa mid arka afara daalika almukhyadu fii sadrihi raadka tolliinka xabadkiisa la tolay raadkiisaan arkayay buu yidhi anas waa markuu rasuulku madiine tegey waayo anas waa reer madiine ilaa ummihi alxanuun haddana waxaa loo soo celina hooyadii xanaanada badnayd hooyo aad u naxariis badan sideeda hooyada waa xanuun waa dad aad iyo aad u raxmad badanoo way ka naxariis badeen aabbayaalka aabbayaashu way qaqalafsan yihiin waxoogaa way kakakan yihiin laakiin hooyooyinka way ka naxariis badan yihiin inta badanna fooshaa keentaa la yidhi xanuunkeeda warajaca annabiyu nebigu wuu soo laabtay sala allahu calayhi wasalam bacda hada alxaadita bacdadaa kadib ama bacda hada alxaadida ilaa makkata makuu u soo noqday fa baqiya wuxuu baaqi ku ahaa uu uuma joogay ama uu joogay cinda umnihi hooyadii agteeda iyo wa fii usratihi usradiisii iyo familkiisii naxwa sanatayn laba sano oo kale macnaha laba waa la soo muujiyey labana xaliimaa haysay waa afar labuu la joogay hooyadii waa lix uma bacdi saafarat way la safartay macahu rasuulka micigiisa ummuhu hooyadii baa la safartayoo ila almadiinati dhanka madiinay la aaday dhinaca madiine ayay markaa la aaday xaysu meen oo qabru waalidihi waalidkii qabrigiisa ahaa ilaan waxaan soo tilmaannay cabdulaahi oo nebiga aabbihii ah inuu meelaha ku dhintay iyo wa akhwaalu jaddihi awowgii abtiyaalkooda oo bani cadiib min najaar markaa ah akhwaashii abtiyaalka awowgii oo bani cadiib min najaar ah ileen aamina meeshaasaa markaa laga doonay wa kaana macahaa waxaa la socday ee aamina qayimuhaa mas-uulkeedii ninkii maamulaha u ahaa waa cabdilmutallibe ayaa markaa la socday iyo wa khaadimatuhaa gabadhii u shaqaynaysay waa ummu ayman ummu aymanna way la socotay fa famakafad waxay ku nagaatay aamina shahran bil bay madiine joogtay uma rajacad way soo noqotay wa baynamaa wakhti hiyo ayadoo fi tariiqi waddada soo socota laxiqahaa waxaa haleelay almaradu xanuun xanuun baa aamina qabtay washtadda waxaa wuu xoogaystay oo xanuunkii baa ku darnaaday xataa tuwafiyat ilaa la oodsaday oo ay ku dhimatay aaminana bilabwaa'i abwa meel la yidhaahdo oo bayna makkata waalmadiina u dhaxaysa wadufinat dufinat hunaak meeshaasaa lagu aasay ayadana waa lix jir lix jir markuu rasuulku yahay hooyana ma laha aabbana ma laha ilaa jaddihi alcatuuf ilaa jaddihi awowgii alcatuufi ee turidda badnaa haddana awowgiisii ayaa haddana maamulahaya wacaada bihi wuu la soo laabtay sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa soo celiyey jadduhu awowgii cabdilmutallib ilaa makkata makuu u soo celiyey wahuwa asagoo yashcuru dareemahayo wa awowgiiye biacmaaqi qalbihi qalbigiisa moolkiisii jiriddiisa shiddatu alami almusaab aljadiid dhibaatada cusub xanuunkeeda darnaanteeda asagoo markaa dareemaya ilaa calangaa yariiskoon aabbana lahayn oo aabbiis aan arkin hooyana hadda ka dhimatay awowgii ayaa wuxuu dareemay marka shiddatu alami xanuun darnaantiisa almusaabi ee dhibaatada aljadiidi ee cusub faraq calayhi waa u faraqay marka wuu u qalbi jilcay riqatu riqa iyo naxariisii qalbi jileec lam yariqahaa cabdilmuطalib uusan u naxariisan uusan u qalbi jilcanaanin calaa axadin axad oo min wlaadihi ilmihiisa kale ka mid ah fakaana wuxuu ahaa yucadimu mid weyneeya qadarahu qadarkiisa canabaayarayska ah ee muxameda ah, qadarkiisuu weynayn jiray sharaftiisa wayuqadimuhu wuxuu ka hormarin jiray calaa wlaadihi wlaadiisa wayukrimuhu waa dhaqaalayn jiray oo wuu karaamayn jiray gaayata alikraami dhaqaalayn iyo karaamayntan u sarraysa wayujlisuhu wuxuu ku fadhiisan jiray calaa firaashihi alkhaasa gogashiisa qaaska ah odayaashu waxay leeyihiin mid kasta gogol u gooniin looga fadhiisanin kaana wuu ku fadhiisan jiray alladii firaashkaasoo lam yakun uusan ahayn yajlisu calayhi mid ku fadhiista hayruhu hayrkiisa mid ku fariista ma jiri jirin macnaha wayamsaxu dahrahu dhabarkiisuu nasixi jiray wayusaru waxaa lagu farxad gelin jiray wa cabdilmuqalibe bimaa yaraahu waxa uu muxamed uu ku arkahayo yasmacu asagoo samaynaya ila nebi moxamed asagoo canhu yar ah yaa waxaa lagu arki jiray waxyaabo aad yaad u feejignaan badan waxaa lagu arki jiray waxyaaba dad kale aysan samayn jirin caqli dheeraad ah garasho aragti fog waxyaaba markaa la mid ah taana wuu ku farxi jiray wayactaqidu wuxuu ictiqaadinay u aaminsanaa ana lahu canugaani inuu leeyahay sha'nan cadiiman sha'ni weyn inuu la imaan doono fi lmustaqbali mustaqbalka mustaqbalka soo socda arrin weyn inuu la imaan doono walaakinahu laakiinse tuwafiya waa la oodsaday awowgiina bacda sanatayni laba sano kadib xiina kaana cumruhu xiina eh, wakhti kaana uu ahaa cumruhu cumrigiisa waa nebigii sal alla calah wasalam amaaniya sanawaatin siddeed jir asagoo ah haddana awowgii baa dhintay iyo washahrayni laba bilood iyo wa ayaamin toban maalmood siddeed sano laba bilood iyo toban maalmood asagoo jira yaa loo soo wareejiyey ilaa cammihi adeerkii alshafiiqi ee naxariista badnaa wa qaama waxaa uu istaagay bikafaalatihi kafaalaqaadka nebiga sal alla calah wasalam camuhu adeerkii abu aalib waa shaqiiqu abiihi aabbihii walaalkii laxmi ah ayuu ahaa wa wuxuu ku gaar yeelay bifadli raxmati naxariis dheeraad ah iyo walmawaddati jacayl dheeraad ah wuxuu u qabay uu ku qaas yeelay wali uu ku gooni yeelay fadli naxariis siyaada ah macnaha mid dheeraad ah ama naxariis siyaado ah iyo jacayl wa kaana wuxuu ahaa abi eh, aalibna muqilan min almaali mid yaraysta xagga maalka nin faqiira buu ahaa fa yubaarik allaahu fii qaliilihi wixii sii yaraa yaa ilaahay u barakeeyey asagana xataa intii kaana uu ahaaday tacaamul lwaaxidi hal qofood cuntada uu cunahayo yushbicu miday ka dhargaanay cunaan jamiica usratihi usradiisoo dhan familka oo dhan hal qof cuntadiisaa diiqaysay wa kaana arasuulu rasuulkuna wuxuu ahaa sala allahu calai wasalam mihaala alqanaacati waalsabri xagga qanaaca qaadashada iyo sabarkuu tusaale u ahaa yaktafii wuxuu ku kaftoomi jiray ku qalci jiray bima qadara allahu lahu wuxuu ilaahay u qadara subxaanahu wa tacaala safaruhu safarkiisii abi aalib iyo shaam shaam uu u safray iyo wa buxayra wa buxayra araahib raahibkii buxayra markaa ahaa nin suufi ah oo buxayre la yidhaahdo ayaa la kulmi doonaa wa araada wuxuu doonay abuu aalib an yahruja inuu la baxo bitijaaratin tijaaro inuu u baxo ila shaami shaam xaggeeda fii ciiri qurayshin qoraysh xoolahoodana uu qaado wa kaana cumruhu cumrigiisa sala allahu calayh wasalam rasuulku xilligaa wuxuu ahaa ifnata casharata sana laba-iyo toban jir wa qiila waxaa kaloo la yidhahdaa labaiyo tobanka waxaa ula jiray wa shahrayni laba bilood iyo wa casharata ayaamin toban maalmood fastacdama way la weynaystay macnaha way la weynaatay waa u weynaystay rasuulka rasuululah sal aleh wasalam firaaqahu faaruqitaankiisa adeerkiisa bixitaanka uu ka tegayo safarka aadaayo way la weynaatay rasuulka faraqa calayhi wuu u dabcay oo wuu u naxariistay wa akhadahu macahu wuu kaxeeyey marka markuu arkay abi aalib rasuulku ismurjinaaya oo aad iyo aad wax weyn u arka adeerkanka ka tegaaya abi taalib markuu arrintaa arkay waa waday falamaa nasala markii ay degeen alragbu safarkii qariiban meel u dhow min madiinati busra magaalada busra oo calaa mashaariqi shaam shaam duleedkeeda ku yaala kharaja ilayhim waxaa u soo baxay axadu kibaari ruhbaani nasaara suufiyadii nasaara kuwooda ugu waaweyn mid ka midaa u soo baxay wahwa kaasna wuxuu ahaa buxayra alraahibi waa suufigii ama wadaadkii buxayra la dhihi jiray fatakhallala wuxuu soo dhex maray fii rakbi safarkii xataa wasala ilaa uu soo gaaray ila alnabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam faakhada biyadihi gacantiisuu qabtay wa qaala wuxuu yidhi haada sayidu alcaalamiin caalamkoo dhan sayidkooda waaye midkan hada rasuulu rabbi alcaalamiin kani waa rasuulkii caalamkao dhan rabbiga lahaa soo dira rasuul u ah hada yabcaثuhu allaahu ilaahay baa soo diri doonaa raxmatan lilcaalamiin caalamkao dhan asagoo naxariis u ah ninkii wadaadka saasuu yidhi faqaaluu waxay dhaheen raggii la socday wamaa cilmuka bidalika cilmigaagu muxuu yahay maxaad ku ogaatay sayd ku ogaatay ninkan sayidulcaalamiin inuu yahay rasuulu rabbi alcaalamiin inuu yahay yabcaثuhu allah raxmata lilcaalamiin say ku ogaatay qaala wuxuu yidhi inakum adinku xiina wakhtigii ashraftum aad ku soo dhowaateen min alcaqabati caqabada waa jiirta waa buuraha agteedee lam yabqa ma baaqi noqonin xajarun dhagax walaa shajarun iyo geed ilaa khara wuu dhacahayey saajidan sujuud buu la dhacahayey mar allaala markaas soo gaarteen caqabadii meel geed kasta iyo buur walboo meesha ku taala way u sujuudayeen walaa yasjudaani mana u sujuudaan geeda iyo dhagxaan ilaa lilnebiy nebi maahane wa innii anigu acrifuhu waxaan kaloo ku gartoon ku aqoonsanayaa bikhaatami nubuwati nebinimada shaabaddeeda oo uga taala asfala min quduruufi katifihi garabkiisa carjowdeeda carjawda hoose ee garabka ay markaa uga tiilay oo mila tufaaxati sida tufaaxoo kale markaa ah xabad tufaax baad moodaa wa innaa anagu najidahu waxaan ka helnay arrintaa fii kitaabina haddaanna saaranahay fii kutubinaa dheh kutubteena uma intaa kadib akramahum waa karaameeyey ninkii raahibka ahaa biddiyaafati martiqaadkii iyo martisoorkoodii ayuu karaameeyey si fiican buu u soo dhoweeyey wasa'ala wuxuu ka codsaday abaa taalib an yaruddahu inuu celiyo canugan walaa yaqdima bihi uusan la gelin ila shaam shaam inuusan gelinin khawfan cabsi uu uga cabsanayay min alyahuudi yahuud iyo wاlruumaani nimankii ruumaanta ahaa faraddahu abu aalibna ilaa maka makuu u celiyey intaa kadib abuu aalib waa celiyey rasuulkana makuu markaa u celiyey xarbu اlfujaar wbاllahi towfiiq wاllahu subxaanaه watacaala aclam